bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu xajaة الnabiy nabiga xajkiisa buu baab yahay ama xijaة الnabiy nabigu qaabku u xajiyey ama markuu xajiyey siduu ahaa xajkiisu xadiidkii jaabir ee dheeraabuu ku bilaabi doonaa sheekhu baabka isaguna ku dhammayn doonaa xadiidka jaabir waa xadiid aad iyo aad u dheer ee xaggana nabiga aan laga warinin xadiid la mid ah oo ku saabsan qaabkuu nabigu u xajiyey iyo faahfaahinta arrinkaasi ku lug lahaa ee ku saabsanaa sidaa dartaa alimaam abu cabdillaah ashaafici wuxuu ihi waashbahu الriwaayati an yakuuna maxfuuda fi xaji الnabiyi salى اllah عalayh ali wasalam riwaayatu jaabir bni cabdillaah alimaam shaafici kitaabkiisa mukhtalaf اlxadiid sidaasuu ku yidhi xadiidka ogu roon ee ugu asaxsan xadiid laga wari nabigu qaabku u xajiyey waa xadiidkii jaabir buuri kadalika wadaadka le abu cabdilkaafir alfarisi isaguna wuxuu yidhi fi lmufhim lisaxiixi muslim wuxuu ku yidhi jaabir markuu ka hadlahaya xadiidkiisa wahuwa axsanu nnaasi siyaaqan lilxaji saxaabada ninka ugu wanaagsan weeye warinta la wariyo xajkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa soo hadhay riwaayada uu ka doortay muslim xadiidka uu ka doortay oo riwaayatu xaatim ismaaciil almadani can jacfar bn muxamed aلsaadiq can abihi muxamed albaqir can jaabir radi allahu tacaala canh ibnu cadiy isaguna fi lkaamil wuxuu yidhi xaafidkaas axmed hada alxadiiu xadaa bihi can jacfar jamaacat min alama xadiidkan haddaan hayno buu idhi jacfar muxamed buu ku dul wareegaa a'imo ka warsha lm yrwi hada اlxadiiث canhu أطwla mima rawaahu xaatim ismaaciil almadani wabacdahu yaxya bnu saciid alqaطaan markaasuu wuxuu sheegay ilaa labaatan raawi ama xaafid baa ka qaata xadiidka ninka la yidhaha jacfar muxamed ninka ugu xadiid dheer ee ugu dhammaystiran xadiidkiisuna waa xadiidka xaatim ismaaciil almadani muslim marka diqadaas ayuu sameeyey axaadii can rasuulilah xagga tamaamka iyo kamaalka waa xadiiu jaabir riwaayada ugu dheera ugu dhammaystiran cinda almuxadiiiin waa riwaayatu xaatim ismaaciil almadani riwaayada markan muslim ariiqa ugu xoog badan buu ku dooranhayaano min ariiqi shaykhi abubakr bn abi shayba isxaaq bn rahuya ayuu ku warin doonaa xadiidku waa xadiid aad iyo aad u qan badan oo culummadu ay kitaabo gooni a ka alifeen iyo masalo fiquna ka saaray markuu sharxi xadiidkan jaabir keligi kitaabkiisii marka lama taabicin waa mafquud wadaadaha mucaasiriinta hadda kutubbay ka alifeen xadiidkan sharxiisa waxaa in la jamciyo la urusho riwaayaadkii sida kitaabkuu alifa albani xajat eh, nabiy ama xijatun kama rawaaha jaabir eh, kitaab yaroo aad garanaysaan oo duruqda uu ku jamciyey wadaadka cabdicasiiz ariifaasna risaaluu ka qoray xadiidka ku saabsan mutaqadim mutaahiriinba xadii aad loo jecel yahay wey marka xadiikaas maynu caawa dareerayna in sha allahu tacaala xadaana abubakr abi shaybata waisxaaq murahim jamiica can xaatim ismaaciil qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaana xaatim ismaaciil almadani markuu sidaas muslim sameeyo wuxuu u jeedaa inuu ku yidhahdo lafdigaan sheegi doono waa lafdigii xaatim waa lafdiga abubakr abi shayba ayb dhaqankiisu wuxuu ahaa shuyuukhdiisu inuu kala saaro alfaadooda uu kala duwo oo uu yidhahdo hebel intaasuu yidhi hebel saa ma odhan hebel intaasuu ku daray hebelle saasuu u dhigay hadda laakiin ariiqada waa badelay maadaama xadiidku u dheeryahay markuu u tiiriyey labada sheekh ayaa wuxuu yidhi qaala abubakar asagu wuxuu yidhi xadaanaa xaatim ismaaciil almadani can jacfar muxamed jacfar asaadiq wadaadka la odhan jiray ahlu beyt rasuulilahi ah weeye can abihi aabihi muxamed bn caliy bn xuseyn bn cali abi aalib maxamed albaqir baa loo dahalna calaa jaabir bni cabdilaahi baanu u gallay fasa'ala can ilqowmi ay can اrijaal raggii soo booqday jaabir ayuu weydiiyo toyday xata intaha ilaya ilaa anigu isoo gaadhay buuri waana dhaqan weeye marka lagu soo booqdo oo marti kuu timaado xaggana aadan garanaynin sunnadu waxaa wey inaad weydiiso nin walba magaciisa iyo qoyskuu yahay saad u garato nin walba meeshuu kaa joogo ahalnimo qaraabannimo iyo darajo ahaan iyo meeqaan saad hadhow nin walba u dhigto meeshuu mudan yahay oon dadku kugu sinaanin anzilu nnaasa manaasilahum weeye intaasaa ku jirta haddii kale hadhow waxaa weeye caamaygii ninkii culummada ahabaad isumeel dhigi ninka allowsahalka iyo ahlubeytka baad iskumeel geyni dadka o dhan baa kuu sinaanaya saxna ma ilaahay ummadda ma simin wax badan buusan ku simin fasa'ala wuxuu toydoo weydiiyey can ilqawmi ay can irijaal soo booqdeen la socday buu nin walba gooni u warsaday xata intaha ilaya ilaa aan isoo gaadhay maxamed ibnu caliy ah maxamed albaaqir faqultu waxaan idhi markuu weydiinhayey magacaygii ciddaan ahay ana muxamed bnu caliy ibnu xusein baan ahay muxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu caliy ibn abi aalib weeye hadda ninkaasaan ahay buui fa ahwaa biyadihi gacantiisii buu soo raaracashay ama ila soo laacay ila ra'si madaxiga gacantiisiibuu hoobiyo madaxu iga taabtay buur waa nin yar markaas muxamed nin yar wey oo dhallinyaro ah oon aan qaan gaadhin sideed buu jiray dhowr toban buu waa la sheegaa fa ahwaa biyadihi gacantiisiibuu ku soo hoobiyey ilaa ra'si madaxayguu soo laacay fa nasaca wuxuu siiboo bixiyey ziri alacla galwiska koruu iga furay buur aan qaybiyo galwiska ka furay uma naزca zirii alasfal haddana kii kuxii ka hooseeyey buu furay xabadkaygii laabtayduu banneeyey buui uma wadaca kafahu sacabkiisi buu saaroo dhigay bayna tadyaya labadeenaas dhexdoodu saa u saaray buui marka uu soo dhowaynayo wuxuu leeyahay adugu haddee ilmahan dhalaoo kala tahay soo dhowow dadku ka xigsanayaa maxaa inta meeshii fadhiday muslimiin kale ahaayeen wax aalubayd ah asagaa ku jiray marka inuu soo dhoweeyo ixtiraamuu raba karaameeyo karaamatan lirasuuli sal l slm wuxuu idhi uma wuxuu saaray kafahu sacabkiisi iyo gacantiisii jaabir waa waayeel markaas indhabeelay oo da marka ayada waxba ma arko ragga markuu waraysto codkooda iyo haybtooda ay sheegaanbuu ku garanaya nin walba haybtiisa bayna tadiya tadyi dumarkun baa lagu idlaaqaa inta badan ragguna waa layska yidhaahdaa fanduwa asagoo leehna waynu soo maray wa ana yowmaidin maalinkaa uu sidaa jaabir yeelhayena ulaamun shaabun nin dhallinyaraan ahay wiil yaroo dhallinyaro ah faqaala wuxuu hi jaaban mukuu xabadka gacanta iga saaray marxaban bika yabna akhii soo dhowayn baa ku ahaatay walaalkay wiilkiisi adeer bay ka dhiganta hadda yabna akhii markaad leedahay adeer weeye wax kale looma jeedo walaalkay wiilkiisi waxaa uun laga wadaa adeer sooma marxaban bika ducana way noqotaa soo dhowaynna way noqotaa yacni cala raxbi wasica kusoo dhowee gacmo furan iyo gogol ballaaran oo lagaa jecel yahay sal camaa shita wuxuu yidhi buui weydiiye waxaad rabto waxaa loo soo booqay inay tahay cilmi in la weydiiyo masaa'il laga faa'iidaysto wuu ogyahay jaabir baqiyatu saxaabana w rag yarbaa rag yaraa markaa u dambeeyeyba waa kii cimriyey markaasuu wuxuu yidhi salma camaa shita waxaad doontay iweydii fasa'altu waxaan weydiiyey wahuwa acma asagoo indhala oo waayeela waxadara waqt sala waxaa kaloo xadiidka ku jira oo laga qaatay oo muhiim jiddan ah caruurta yararka noocaasoo kale in mulaatafada lagu sameeyo oo qaabkaas loo soo dhoweeyo loona weheliyo inaysan dhib lahayn culaysna lahayn waxaa kaloo ku jira adoo yar oon qaangaadh ahayn xadiidkaad wariso eed maqasho inaad tabin karta hadhow markaad qaangaadho waana masalatu ijmac saxaabada ayagoo yarar bay xadiid warin jireen waagi dambana markay waayeelaan baa laga qaadan jiray laakiin adoo yar oon weli qaangaahin xadiidkaad wariso ma sii tabin kartid adigoon weli qaangaahinoo yaroo weli sagiira haddaad sheegtana la xujaysan maayo laakiin cinda taxamul marka hore ead maqlaysa xadiidka shardi ma inaad qaangaartahay adoo yaroo sagiira oo toddoba jir ama siddeed jir ah cilmiga aad baratay ama aad ka maqashay ama sheekha ka baratay hadhow markaad hana hanaqaado waad tebin kartaa waana la xujaysanayaa bilijmac waxaa kulu ku jira riwaayat lacma iyo imaamadiisa iyo salaadiisba kulli inaysan dhib lahayn waan gaari doonnaa wa xadara waqtu salaa salaad wakhtigeed baa galay buui jaabir markaan la joognay faqaama waa istaagay jaabir fii nisaajatin fii saajatinna waa la xarakeeyaa laba fidoo saasaa laysku dhaafiyana leh waa la hulaabtaa koodhkan waaweyn dhaxanta aad ka huwataanoo kale oo kurla weeye ama bahalkan taylisaanka loo yaqaano yuhuuddu ay qaataan culammadooda kuwa axbaartooda ah u egyahay inna waxa ugu dhow hadda waxaawe kan hadda idinku aad qaataen mashlaxa bahalka mashlaxa la yidhaahdeed jumcaha isku taagtaan soomaalida arageed idinkuu taqliidinaya qolihii reer khaliij dhaqan oo ma lahadiin meel adka inta lama yaqaan ayib waxay bani aadan qaata waad ka qaadanaysaan idinku marka kaasaa ugu dhow waa kaasoo koofiyad leh halkanna ku leh laba eh, fidqoosaa laysku dhaafiyo marka kubood un koofiyad leh iska dhe ama mashlax dhe kale wax kala mad garanaysaan intaa un weeye faqaama wuxuu ku istaagoo ku tukaday fii nisaajatin kubood ama maro weyn biha asagoo hullaabtay maradii saa isku saaray kulamaa wadacaha calaa mankibi mar kastoo garbihiisa uu saaro maradi weynayd rajaca arafaaha labadeeda fidoodba waxay u laabanayaan kusoo laabanaya ilayhi ay ilaa jaabiri min sakariha gaabnida darteed maro weyn ma siiaa ah markuu uu garbaha u saaro garba ku tuuro way soo dhici sidiisuba mar dareesaankaa sidaa la yidhaahdaa wa ridaa'u gu'iisina gu'i weynaa ee ku filaan lahaana ilaa janbihi dhinaciisuu yaallaa cala almisjabi ka tabaanka dushuu saaran yahay mishirku waa katabaanka waa u taqaan dharka aad ama derbi ha la ama geed la qotmay ha noqdo geed faraqyalo la qotmay sumada arda reer magaalku mishirku kaasaa laga wadaa katabaanku mar dhulkaa la dhigaayo fara taagtaaganoo eh, iyo madax dhuban buu oo waxbaa la sudhaa marna derbiyaha la geliya ayib maradii marka wuxuu ku tukaday marka taylasaankii ama nisaajkiibuu ku tukaday asagoo gu'iisii weynaa u saaran katabaanka agtiisa ah fa sallaa bina waana tujiyey faqultu waxaan waynu soo marra fi kitaab الsalaa fii kitaab الsalaa khilaafka ku jiray qofka muslimkaa ma tukan kara asagoo garbihiisu waxba saaray waa inaga soo marray khilaafka ku jiray xadiidkii marka jaabir laa yusalii axadukum fi اthawbi alwaaxidi laysa calى caatiqayhi minhu shay waa inaga soo marray qofka muslimkaa waa laga fiican yahay raggaan ka hadlayna dumar ma wax laga hadlaaye qofkan ragga waa laga fiicanya inuu tukado isagoo garba qaawan laysa calaa caatiqi minhu shan riwaaya ay ahayd cinda marka jumhuurtu waxay badan yihiin waa sunno waa sunno in garbaha wax la saartee waxaa un shardiga in la qariyo oo wixii ka hooseeya ilaa jilbaha la qariyo unbaa shardia ah, marka rag la yahay qaarka laakiin in shaar la gashado ama go' la saarto waa min asunan ee waajib ma aha salaaduna way asaxaysaabay jumhuurtu u badan yihiin culummana waxay qabeen salaadii aad tukato adoo garba qaawan xaggana mala aad heli karto ka asixi mayso ayib halkaasna maray wadaadana waa waajib laga tagay ninka ka tagayna dembi buu ku dhacay bay taagan yihin jaabir marka wuxuu xadiikiisu tusahaya adoo maro weyn heli karaa inaad maragga yar iskaga tukan karto faqultu waxaan ku uhi markaan kadib akhbirnii iiga warran jaabirow can xajati rasuuli illaahi sala اlla alay slam xajkii nebi moxamed iiga warran faqaala facaqada tiscan gacantiisii taagay oo ishaaray faqaala biyadihi gacantiisii ku tiriye weeye intuu nabigu uu madiino joogay facaqada wuxuu guntay tiscan sagaal buu guntay sagaal buu guntay sagaalka hadda la guntayo waa gunitaan ay carabtu wax ku tirsan jireen wey sida marka xoolaad kala iibsanaysaan faraha la ysqabto somayda aragee xisaabtu ay ku xidhan tahay qolyaha dilaalayda adoo kula jooga intay mara isku qariyaanbay faraha isaaran intaama fasax wax laysu sheegay ma taqaanid wixii waa lagaa qarsanaya xisaab baa lagu heshiiyey tire laysla fahmayo wey taasay carabtu yaqaaneen oo sagaal kun malaayiin ku tirin jireen sagaalka marka laguu sheegay cinda alcarab haddaad afartaa farood laabto saddexdaa haddaad saa u soo laabto oo fartan farmuursatadaa aad ku qabato suulka salkiisa waa sagaal cinda alcarab idinku waxaad moodaysaan tiri oo kan lalaabay saasad hadda sagaalka moodaysaan ma ah facaqada tican waa maxay gacan buu ku tiri gacantu saa ugu tiriyey saddexdaasuu laabay fartanna suulka salkiisu saa u saaray marka maxaa la yidhaahdaa tican waa sagaal cinda alcarab haddaad saddexdaa celiso ood suulka iyo farmusada dhexdooda isku qabatana waa sagaaan saa haddaad waa sagaaan waa tiro noocaas ayuu yaqaaneen maaha tan haddaad moysan ee qabdiga ma aha soomaalida way taqaana qolyaha suuqleyda xoolaha kala iibsada wa idin sheegahaya xisaab kale in leeyihi faqaala biyey gacantiisiibuu ku tiriyeyo facaqada wuxuu guntay tican sano ayuu tiro ahaan u sheegay faqaala wuxuuna yidhi markuu saa u guntay kadib ina rasuul اlah sal ly slam wuxuu ku nagaaday tica siniina makata wuxuu nagaaday tica siniin sagaal sanuu nagaaday lam yaxuja uusan xaajiyin sagaal sano ayuu madiine ku nagaa uu joogay oo uusan xajiyin buu kuhi jaabir waana masaladii khilaaftiga ayadii nabigu imse goorbu xajiyey laisku hayo wey cinda ahlilcilm jamaaca min ahlicilm waxay idhaahdeen nabigu saddex goor buu xajiyey saddex goor ayuu xajiyey waa xadiiu jaabir laba goorna waxay ahayd qabla alhijra marna waxa ay ahayd bacda alhijra laakiin midda ijmaaca waxaa weeye nabigu intuu soo hijrooday kadib ee uu madiine yimid hal mar buu xajiyey waana xajkan loo yaqaano xajatulwadaaca loo yaqaano ama xadiidkii anas ee nabi maxamed weligii ma xajiyin ilaa xajatan waaxida isagu waxaa lagu xambaarayaa wuxuu ka wadaa bacd alhijru ka wadaabaa lagu xambaaraya maxaa yeelay inuu nabigu xajiyey qabla alhijra xadiidkii jubayr ibnu mucim annawfali baa cadaynaya fii saxiix bukhaari baad ka fiirin kartaan raqamka ah saxaabigaasa wuxuu yidhi fi ljaahiliya islaamin ka hor dib u ka hadlaayo wuxuu yidhi riti iga fakaday markaasaan raadin ugu bilaabay waxaan ku soo beegmay quraysh iyo carab oo hayo oo taagan qurayshna ay musdelafo taagantoyse ka soo bixin carabti kanle ay markaa maalinkai sagaalaad ay carafo taagan yihiin nebi maxamedna uu carab la socdo qurashna uu ka soo tagay markaasaan la yaaba waxaa idhi buu ninkan waaba nin qurayshoo reer bani haashime eh, maxaa carafo keenay qurayshna maysan ka soo bixi jirin xaramka markay xajin hayaan musdelifo maysan dhaafi jirin musdelifana xaramkay ka tirsanta carafana xaramka ka baxsanta naxnu min alxumus bay odhan jireenoo diintaan ilaalinaan aan dhowraa on ku adadagnahay oo annagu xaram ka bixi dadka xaramka deganaa baanu nahay bannaankan ooga bixi mayna odhan jireen ummadda inteeda kale xaramka ka baxeen carafa tageen soo butaaceen musdalifa habeenka ha baryeen hana soo raaceen warkaasa iyagu aaminsaneen nabigu calayh isalaatu wasalaam inay quraysh khaldantay wuu ogaaday wuuna og yahay kadib uu ka leexday wuu raacay ummaddii kaleu raacay waa xaj waxaa nabigu xajiyey qabla alhijra kaas wuu sugan yahay xajka labaadna waynu markaa tilmaami doona xadiiu jaabir fi tirmid waxaad ku soo marteen annahu xaja xajatayni qabla alhijra irsaal baa lagu cileeya xaafidkuna waa taxsiiniyaa oo xadiid aad laiskugu haysto raqamkan tirmid ku soo maray calaa yati xaal alraaji waxaa w nabigu inuu xajiyey qabla alhijra xaja aw xajatayn buu xajiyey laakiin bacda alhijra xajkan base hadda uu ka sheekaynaya sayidina jaabir keliya ayuu xajiyey makata nabigu wuxuu nagaaday tica sin sagaal sanuu nagaaday lam yaxuja usan xajin uma adana fi nnaasi dadka wuxuu ogeysiiyey fi lcaashirati sanadka tobnaadee hijrada ana rasuul lah sal slam xaajun waa xajinaya nabigu sagaal sanuu madiino joogay weligiina ma xajiyin sanadkii tobnaad markii la gaadhay ayuu muslimiinta wuxuu u sheegay inuu sanadkan xajinayo ummadii buuna hala gaadhsiiye yidhi adana ay aclana faqaama almadiinaa basharun kaiir madiina waxaa soo galoo yimid dad aad u fara badan baa yimid markay maqleen nabiga waa xajinaya farintuna ay soo gaadhay waa laysku yeedhay nin walba wuxuu isku dayay inuu nabiga la xajiyo oo nabiga uu ku daydo oo camalka uu ka qaato kulluhum dhammaantood yaltamisu uu jirinhayo doonayo an yatama inuu ku daydo birasuulilaahi sal la sl rsulka ilah ku daydo oo wayacmalo uu sameeyo mila camalihi nabigu qaabku u ajiyu doonaya iqtidaa wey nin walba wuxuu leeya khayrka hormarin nabiga dhaxalkiisana yaan lagaa qadin fakharajna waanu baxnay madiinanu ka baxnay macahu nabiga la jirankiisa xataa idaa atayna xataa ataynaa ilaa aanu ka tagnay dalxulayfa meesha la yidhaahda hadda aad ka xarmataan fawaladat asma bintu umays asmaa bintu cumays ba waxay dhashay muxamed bn abi bakr asidiiq ataymi bay dhashay fa arsalat iyadoo fooshi sidkeedii dhammaysatay oo og marka sidkeeda ay tirsatay inaysan maka gaadhaynin iyadoon umulin ee haddana baxday qaabka ay gabadhu u baxday nabiguna u salimay u daayey wadaadda waxay u daliishadaan xajku inuu waajibayo cala alfawr cala alfawr buu ku waajibayaa haddii xaj la dibdhigi karo waxaa dibdhigi lahayd weeye asmaa bintu cumays alkhadcamiya oo sidkeedu dhammaaday ilaa ay ku foolatay duleedka madiine ay ku foolatay farsal ya rasuul rasuulka ilahi bay u farin dirtay kayfa asnac nabi allow maxaan sameeyaa waan umulay maxaan sameeya xaajiniyadna waan ahay qaala nabigu wuxuu ihi ikhtasili maydho wastadfiri ku tambooniyeyso bihawin maro wa axrimi xajkana xarmo xidho yacnii qabayso dhiigga kaa socday dhacaankana waxaa xubinka taranka mara ku u taqaana gabadhu markuu dhiig ku dhacay xidhaan oo kale waa mara xaggii xagga intee laga keeno halkaa dhexda la iskaga xidho wey istadfiri meeshaa tarta ah mara gasha saan dhacaani dhiig badan uusa kuu dhimin wa axrimii xarmo fasallaa rasul la sal slam fi lmasjid masjidkii buu ku tukaday marka xilligaa masjid ma ahayn meeshuu nabiga ku tukaday umbaa laguu sheegayaa oo cinda shajara ah dalxulayfa hadda masaajid weyn baa laga dhig waad aragteen oo ku yaalla fasallaa rasuulullah rasuulka ilaahay baa ku tukaday fi lmasjidi meesha waagida masjidka noqotay ayuu nabiga ku tukaday uma rakiba alqaswaa hashiisi qaswo la odhan jiray dhagaha gurayd ayuu nabigu yuu koray oo gaadinsaday iyo qaswa iyo jadca iyo intuba waa hal weeye magacyo badan lahayd xataa idaa goortii istawad ay ekaatay bihi asaga naaqatu hashiisi calalbaydaa'i meeshii baydada ahayd nadartu waxaan eegay ilaa maddi basari ilaragaygaan fiiriyey buui ishadu intay gaadho bayna yaday nabiga hortiisaan eegay min raakibin wamaashin nin socda oo lugaynaya nin gaadiid saaranba dad aad u badan nabiga intay ishu ku daasho oo nabiga hortiisa oo aniga hortaydaan fiiriyey buui markaasa waxaad aragtaa buui dadka qulqulhaya nin gaadiid wata iyo nin lugaynhayaba kun baa la sheegay in kun oo saxaabi inay maalinka nabiga la soo xajiyeen nimana way ka badiyeen oo kun bay ku dhoweeyeen nimanna waa ka yareeyeen ahlu siyar watawaariikh wacan yamiinihi mila dalika dhankiisa midigna intaasoo kalaa socota ishu intay ku daashaan midigtuna waa buuxdaa wacan yasaari dhanka bidixna mila dalik intaasoo kalaa socota wa min khalfi xagga dambe nabiga waxaa ka socda mila dalik xagga hore waxaa ka socda ishaada inay ku daasho xagga dambe xagga hore gadaal bidix iyo midig lixda afarta jahaba nabiga waa laga jiraa lixda jahaba wa rasuul llaahi bayna adhurina rasuulka ilah bartanka nin walba meeshaasuu nabiga kala socda ka fiirsanaya wa calayhi yanzil اlqur'an qur-aankuna isagaa lagu dejinaya wa huwa yacrifu ta'wiilahu asagoo garanaya macnihiisa iyo tafsiirkiisa qur-aanka ku degahaya waa qur-aan asagu inooga aqoon badan yaha oo garanhayo waxa la oga jeeday waxa laga rabo axkaamtiisa ah wa calayhi yanzil اlqur'aan habeen dhoweed markaan marayay eh, masalada aan tacliiqiyey ashaaciro waxay ka qabaan qur-aanka degiddiisa way qoonsadeen baa layidhi yaasiinna waa ii sheegay sheekhmaadna waa ii sheegay waxay dhaheen wadaadku waxaana qabin buu noo tiiriyey waxaydan qabin aan idiin in kale habeen dambayna isbaran doonnaa insha allah haddii ilahay igu simo wa calayhi yanzil qur'aan qur-aankan asagaa lagu soo dejinay wa huwa yacrifu ta'wiilahu wax qur-aanoo lagu soo dejiyo shacre ma aaminsano laakiin been bay kuu sheegahayaan markay kugu maxabsanayaan qur-aanku aad haysaan ee carabiga ah nazla bih ruuxu اlamiin calى qalbika litakuuna min almundiriin alla muxuu ihi bilisaanin carabiyin qur-aankan carabiga qur-aan ilahay soo dejiyey ma aha hadal ilaahayna maa agtooda waa makhluuq sida nabiga loo abuura loo abuuray kor intii laga keenayna nabiga ooma imanin ama nabigaa ku hadlay ama jibriil baa ku hadlay wax ilaahay ka soo fulay oo ilaahay ka soo degay oo qur-aan carabi ah oo xuruuf oo dhawaq ma jiray musxafkana ilahay xaggiisa kama imanin ilahina wuxuu yidhi bilisaanin carabiyin mubiin inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan ma jiraan alqur'aan alcarabi ee qoran masaaxifta lam yunzal min cindi illaah ku qoranta waxba yaan isu sheegin habeen danbaan idiin faafaahin doona haddi alla yidhahdo haddaan jaan wacalayhi yanzil quraan quraankuna isagaa lagu soo dejinayo wahuwa yacrifu wamaa camila bihi wuxuu nabigu ku dhaqmo qur-aanka oo min shayin min alaxkaam camilna bihi wamaa camila bihi wuxuu nabigu ku dhaqmo oo min shayin min xukmin uu qur-aanku sheegay ah camilna bihi faahalla bitawxiid idan nabigun baan raacaynay ila nabiga yidhi khuduu canii manaasikakum wuxuu ku dhaqmaan samaynaynaa qur-aanka isagaa naga yaqaan wa atimu alxaja waalcumrata lilah haddii nabigaa noo fasiray isagaa nooga dambaynaa buuri wtabicuuhu lacalakum tahtaduun wey faahalla nabigu wuxuu ku dhawaaqo cod kor ugu qaaday bitowxiid towxiidkiibuu kor codka ugu qaaday labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak waynu soo maray waahalla الnaasu bihada dadkuna ducadan bay ku talbiyaysteen waahalla الnaasu bihada اladii yuhiluuna bihi jaabir wuxuu inoo sheegahaya hadda uu leeyahay nabigu sidaasuu ku talbiyeysay laakiin dadku hadda soomaalida markay xajinhayaan talbiyad ay qaadaan ee kala duwan ee allaweynayntaa ee tawxiidka ee rabbi xusida ah, bay iyaguna ku tawxiidsanaya waahal annaas dadkuna waxay ku dhawaaqayeen bihada aladii ay bihada ducaa aladii yuhilluuna ay ku xarmadaan bihi asaga idan nabigu tuuqaadahaya qolyaa la qaaday qolyana duco kale ku darsadeen nabigu ma diidin idan waa taqriib midna waa min qowlihi midna waa min taqriirihi wa iqraasna waa xujo iyo xadii wey falam yarudda rasuul اllah rasuulka ilaahay muusan kuma naqin calayhim cala annaasi shayan shay oo min adducaa'i ka mida ah, ihlaalka ama talbiyada ka mid ah. talbiyada ka ah la yimaadeen inagu maalinkaa ku qoonsadee ma ji maxaa ahlu tawxiid ahlu shirki ma idan waxaa lagu ijmaacay in talbiyo kasta oo nabiga ka sugan ama uu qariray ay bannaan tahay laakiin u fadli badan midaa nabiga ka sugan isagu uu ku gaabsaday walazima rasuululah rasuul wuxuu asagu daa'imay oo u laasimay talbiyatahu tiisi asagu uu bilaabay labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak qaala jaabir wuxuu lasnaa nanwi ila alxaj maana ahayn kuwa soo xidhay ama niyad waxaan ka ahayn maxaa yeelay lasnaa maanan ahayn buu nacrifu kuwa garanaya alcumratu cumro kuwa yaqaana alcumrata yacni fii ashhur اlxaj buu u jeedaa waxaan xaj ahayn maana soo xidhanin buu yihi saxaabigu yani saxaabada badankeed buu ka hadlaaya waa inagii soo mar umuna caaisho soo idhatay soo xidhatay cumro lasna nacrifu alcumratu muxuu u jeedaa cumro way yaqaaneen oo nebi maxamed baa cumraystay xajka ka hor dhowr cumro cumraystay jaabir baa ragga wariya ka ibn cumar baa ka mida afar cumrood buu nabigu cumro way yaqaaneen dhacda bilaha xajka bila aan ka ahayn laakiin taysan aqoonni waa maxay in la cumraysto hee ashhur xaj ma bal kabiira min alkabaa'ir bay u arkahayeen waa soo maray ibnu cabaas awshu ka soo guurin jiray idaa mxuu ahaa cafal wabar wa bara'a wa dakhala safar xallat ilcumratu liman ictamar inta ka horaysana dembi baa agtooda ka ahay saasuu u jeedaa xataa idaa aatayna cumrat lxudaybiyu nabigu cumraysto jaabino uu la socday jicraan nabigu ka cumraystay marar badan buu nabigu cumraystay oon ashhurxaj aan ahayn xataa idaa aatayna albeyta macah markaan nabigu tagnay beytka ilaahi oo aanu la gaadhnay istalama nabigu wuxuu salaamoo gacan saaray alrukna ay alxajar alaswada dhagix midoobo nabigu gacanta saaray oo dawaafka isagaa laga bilaaba taqaanaan isagaa laga bilaabaa bismi wallahu akbar baana la yidhahda markaad salaanta kadib bismi wallahu akbar waad garanaysa faramala nabigu waa gucleeyey ama waa laxaadsaday alaaan saddex wareeg wa masha arbacan afarna waa lugaynayay suubanu calayh isalaat wasalaam marka sidaas weeye cumradu marka sida raajixa waa waajib waa masale khilaafiya laakiin sida raajixa waa waajib sida xajku uu sanadkii hal mar u waajibo iyo cumraduna cumrigaada hal mar bay waajib noqonaysaa min xayu daliil dadka marka muslimiinta kaleo dhanba waajib ay ku tahay ilaa reer mooyeen reer ayagu cumradoodu waa dawaafka hadaad maki tahay umradu kugu waajibi mayso istalama rukna rukni buu nabigu gacanta saaray faramala wuxuu nabigu laxaadta ama rucleeyey cod eh, ordaan aan aad ahayn ama laxaadsaday alaaan saddex wareeg wamasha arbaan afarna wuu socday haddee waa dawaafu lquduumkii u horeeye weeye marka asagoo ramalna waa la sunneeyaa iibaacna waa la sunneeyaa iibacna waad jimatuurashu in saddex wareegoo u horaysan la rucleeyo afarta dambana la iska lugeeyo xaggan la jimatuurto gacantan midigta ah muruqeeda la ballaadiyo yani maraad halka intaad soo geliso ood garabka bidix ka tuurto yaad halkan gelinaysa markaasaad gacanta wax weyn ka dhigaysaa asalka loo jiidan waxay ahayd kufaaru quraysh waa ka yidhaahdeen saxaabadii ka hijrootay madiine aaday madiine meel waxay ahayd qaniin badan oo halaq badan bay ahayde duuma intay ku dhacday iyagoo sakaradan ordi oo neef tuurahaya bay soo xajiyi doonaan fiiriya way usoo daawasho tageen hareeraha beytka ilahi bay soo dhoobteen ayagoo fiirinhaya saxaabada dhibka ka muuqda nabiguna wuxuu u quusiyo oo inaad murqaweyntihiin xaggana aad libilibatiinaysaandhalliyaratiin tusa asalku sidaas sidaasa ilaa aminkan laakiin waa mashruu ilaa aminkan waa mashruuc hawshaan raggay u taallaa jimatuurad iyo ruculayn iyo ramal waxaa laga rabaa ragga keligood dumarka waa mamnuuc islaantu todobada wareeg baa iyadu way lugaynaysa ramalna looma ogolo jin ay bannayso tuurtana lama ogolo iyaduna taa iska ogaada tayib uma nafada nabigu wuxuu u dhaqaaqay u fulabu ilaa maqaami ibraahim markuu dawaafkii dhammeeyey ayuu nabigu wuxuu aaday maqaama ibraahim faqara wuxuu akhriyey nabigu waidu ama watakhaduu cala qiraa'atayn min maqaami ibraahim musala ibraahim maqaamkiisa booskuu ku istaago markuu dhisaya kacbada iyo beytka ilaahay meel lagu tukada ka dhigta ama way ka dhigteen aayadda nabigu wuxuu istidlaalan buu nabigu u ayadu aayaddu ilaahay amarkiiuu bixiyey inaan qaadanayno bacda awaaf aan ku tukanayno khalfa maqaami ibraahim wadaadana waxay leeyihiin aayadda nabig wuxuu u akhriyey ragcataynkaaba lagu akhrinhaya salaadaaba lagu dhex marka wuu akhriyey bimacnaa fi salaa ku akhriyey iyo in la akhriyaaba sunno ahoo markaad dawaafka dhammayso xaggana salaadda weli aadan gelin baad arin ka dikrin baad u akhrinay duco ahaan baad wadaadana halkaasay la mareen lakiin daahirku waxaa weeye in loo akhriyey istidlaalan fajacala maqaama maqaam ibrahim nabigu wuxuu ka yeelay baynahu asaga inta ka dhaxaysay wa bayna albeyt kacbadii iyo iyo nabiga waxaa u dhexaysay maqaam ibraahim yani maqaamku muku yahay kacbadina ay halkan oo kala tahay nabigu halkan ku tukada wey halka ku tukanayo asagii kacbada waxaa u dhexeeya maqaamu ibraahim fajacala almaqaama baynahu wa bayna albeyt ay alkacba fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa jacfar maxamed asaadiq can abiihi baad soo marteen soo maaha fakaana abii yaquul aabbay wuxuu odhan jiray walaa aclamuhu ma ogi dakaruu xadiidka inuu ka sheegay aabbahay ilaa can jaabirin ilaa can nebi sal slam dakarahu jaabir walaa aclamhu ma ogi dakarahu inuu jaabir sheegay xadiidka ilaa can nabiyi oo ah xadiidku waa kee kaana yaqra'u fi rakcatayni qul huwa allahu axad waqul yaa ayuha alkaafiruun laba macno weeyo labadan suuradood ragcataynkan lagu lagu akhriyey ma salaatu jaabir ayaa laga xikaayoonaya ilaan jaabir markay u yimaadeen martidu uu kamid mid ahaa maxamed cali albaaqir uu ka mid ahaa salaad buu tujiyey idan salaadda uu tujiyey labada suurad ku akhriya buu ka wadaa oo waa jaabir hawshu waxay ka warramayso mise nebi maxamed baa ragcataynkii khalfa maqaam ibrahim uu ku iyo wuxuu ku akhriyey suurat iyo suuratu ikhlaas baa laga wadaa macnaha dambaa loo badan yahay macnaha loo badan yahay ilaadaasna waa laysku hayaayo inay zaa'ido tahay inay khata tahay wadaaddaha sheegayo lebo hawshan waxay ku saabsan tahay waa salaatu jaabir xadiidku marfuuc ma aha intan dambe oo ragcataynka aad khalfa maqaam ibrahim ku tukanaysaan duco gooni ah iyo qur-aan goonaah kuma soo aroorin markaad salaada gasho ood faatixada akhrido suuradda doontaad akhriyi kartaa suuratulkaafiruun inta ragcadda koobaad lagu akhriyo ta lagu akhriyo suuratulkhlaasna sunna ma aha niman baa halkaa la maray oo waxay leeyihiin walaa aclamuhu ma ogi dakarahu inuu ka sheegay xadiidka caninabi ilaaday goynaya xadiidka nabiga kama sheegin wuxuu ka sheegay jaabir buu ka sheegay maxamed cali albaaqir xadiidka oo markaa mawquuf buu noqonayaa iyo ee ma aha camalu rasuulilah waxaa laakiin loo badan yahay sidaa inay sax tahay oo walaa calamahu dakarahu maxamed baa odhanaya fakaana abi yaquul waxaa dhahay waa jacfar qaa'ilkuna waa muxamed walaa calamahu ma ogi dakarahu xadiidka jaabir inuu ka sheegay ilaa can nabiy jaabir xadiidku asagoo iskama warramahaye nabiguu ka tabinayaa idan washaku ruwaati iqaatna waa ka liqin cinda almuxadisiin baabistilaax markaad maraysaan baaburiwaaya faniga mustalax markaad maraysaan ninka iqada imaamkaa ah, hadduu yidhahda adunuhu waanu malaynaya iyo intaa saaun baan filaya shakigiisu waa kal yaqiin ilaa bidaliil daliil in la helaba mooye kaana sal lay slam bay noqonaysaa marka nabigu wuxuu ama kaana jaabir khilaafka labadaas kaana ismkeed ama jaabir bad ka dhigi haddaad wadaadaha taageersan tahay haddaad kuwa kale taageersan tahayna nabigu noqonaya yaqra'u fi rakcatayni qul huwa allahu axad wowduna waa mutlaqu ljamci wa tartiib ma keentee suuratu lkaafiruun baa horaynaysa ragcadda koobaad bacda alfaatixa kaafiruun baad akhriyi ragcadda labaadna suuratu lkhaas baad ahrinaysa ragcataynkan waxaa loo badan yahay inay sunno yihiin markaad dawaafka dhammaysaan khalfa maqaami ibraahim ragcatayn ha lagu tukado inay sunno tahay baa loo badan yahay culummo qabtaa jira waa waajib maalig iyo abu xaniifa ka mida maalikiyadu xanafiyadu waxay qabaan ragcataynkan lagama tegi karo waa waajib farad wey marka waa ragcatayn culuse yaan la fududaysan halka hadday kugu suurageli weydo ka fogoo meel kale ku tuko haddii zaxma ay ku dhaafisay iyo dad badni darteed gudaha masaajidka ku tuko bannaan kale iskaga bax intaadan hoteelkaada ku laabanin tukown ragcatayn haddaad kari weydo nairobi markaad timaado tuko wada nairobi markaad timaado yani sinayaan looga tegin hoteelkaada ku tuko maalmaha dambe joogto mino tuko racataynkii way taagnaanayaan waa salaad lagugu leeyahay oon wakhtigeedii weli uun bixin waa taagan yahay marka yaan la fududaysan racataynkaas khadiib albaqhdaadi kitaabkiisa alfaslu lilwasl اlmudraji fi اnaqli wuxuu rajaxayaa in intan dambe ah ragcataynkaas buu nabigu tukaday khalf maqaami ibraahim kuna akhriyey labadaas suuradood qiraaءaة suuratayn wey faqad ragcataynka maaha qiraaءaة suuratayn waa mudrajun fi اlxadiiثi walaysa bimarfuuc buu rajaxay kitaabkiisa mujaladka labaad ilaa bu hawsha kaga hadla nin asagoo ugu horeeyey iyo wax oga dambeeyana ma arag hawsha ayada ah ama muslim asagu wuxuu qabaa inuu xadiidku u yahay marfuuc sidaana uu ku saxan yahay maxaa yeelay xaatim ismaaciil baa la tafaruday buu tilmaamay khadiibku laakiin rag badan baa ku raac oo maalik ka mid yahay oo cabdilcaziz bn cimraan ka mid yahay iyo maxamed cali aljucfi iyo yaxya bn saciid alqataan ka mid yahay raggaasu dhan marka riwaayadkooda u cilaya asagu laakiin cilayntaa inaysan tabar badnayn ayaad moodaa maxaa kugu filan xadiidka xaasim ismaaciil waa atamu xadiiin ruwiya can jaabirin jaabir xadiid laga wariyo xajka ku saabsan xadiidka ugu dhammaystiran waa riwaayadiisa cinda almuxadiiin marka wadaadaha kale soo gaabsaday riwaayadiisa dhammayska tiran ee marfuuci dhammaystirtay baa muctamado ah waana lagu mutaabaceeyey waxaa laakiin xoogu ishkaal keenaya saxaabadii ka dambaysay jaabir ama la ahayd wax ama ku dhamay oo ku dhaqmay oo ragcataynka qalbi maqaam ibraahim lagu tukanayo waxaa sunno ah in lagu akhriyo ragcadda koobaad suurat lkaafiruun ta labaadna suurat likhlaas yidhi ma hayo ma hayo ka taga ay camalkeeda ka tageen waxaa laga yaabaa inay hawsha khadiibka xoojinayso waa dhici karta wuxuu idhi saxaabigii uma rajaca markuu ragcataynka nabigu tukaday rajaca ila arukni xajru asad buu nabiga ku soo laabtay fastalama markaasuu salaamay gacantuu saaray uma kharaja min albaab xilliguu nabigu soo safray ilaa maalinkuu gelaya mako markuu soo galay wuxuu sameeyo dhan ku sharxaya nabigu markuu soo galay xajar asku ka bilaabay gacantuu saaray bismilah wallahu akbar buu yidhi dawaafkii bilaabay saddexna waa ruclaynayey afarna waa lugaynayey markuu dhammeeyey khalfa maqaam ibraahim buu ku tukado uu qur-aanka ku akhriyey markuu salaaddii dhammeeyey wuxuu isku soo majiiray xajarul aswadku isku soo majiiray markuu intaas uu salaamay uma kharaja min albaab albaabkiibuu ka baxay masjidka wuxuuna u baxay ila asafa buurta safuu aaday falama danaa min asafa buur saf markuu nabigu u dhowaaday qara'a wuxuu akhriyay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah safa iyo marwo ilaahay astaamihiisa waaweyn iyo axkaamta diineed bay ka mid yihiin ku bilaabayaa orodka bima bada'a allahu bihi baan ku bilaabay ibda'uuna sunankay ku timid waad soo marteen nasaa'i khayrkii fabadaأa socodka nabigu wuxuu ku bilaabay bisafa buurta sufuu ku bilaabay faraqiya calayhi waa koray nabigu buurta intuu koray buu dhalada kaga istaagay xataa ra'a albeyt ilaa kacbadii uu arko uu soo fiiriyey fastaqbala alqiblata markuu dhalada kaga istaagay buurtii safo kacbadana uu soo qaabilay uu fiiriyey buu nabigu qiblada uu soo qaabilay fawaxad allah ilaahay buu waxiday wa waana weyneeyo wa wuxuuna yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu whuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdahu anjaza wacdah idan halkaasuu nabiga ku ducaysanaya ducaau hanaain buu ilaahay ku baryahayaa ilahayna ku ammaanahayaa waana sunna in la yeelo waajib ma aha waajib ma aha halkaa markaad ku istaagto dee kuu suura gasho hadda lagugu sibi maayo meel la istaagaba male sibsib baa laga dhigay waa la fiiqay say qolyihii hindida iyo bakistan u cunahayeen burtu ada xuukada la mariyey saydan u jabsanin shamiitaa la mariyey cad oo ladinkaga celinay ibar bay ka dhigeen buurba ma joogto kun dhowr boqol baa la jafaayey anjaza ilaahay wuu go'aamiyey wuu fuliyey wacdaw yaboohii u ballan qaaday wanasara alla u gargaaray cabdo addoonkiisa muxamada wahazama allaa jebiyey alaxsaaba isbahaysigii waxdaw keligii maalinkii yom lkhandaq sanadka shanaada hijrada ama afraad gaalada is soo nabiga madiina ku soo weerartay allaa jebiyey ee kumaankumka ahaa uma dacaa bayna dali inta udhaxaysana ilaahay buu baryay nabigu isagoo marka mar walbo marka uu halkaa tagana ducadaasu akhrinay qablina waa qaabilayey ilaahayna waa baryaya bayna safa walmarwa qaala wuxuu yidhi uma dacaa bayna dalik intaa intuu udhaxaysa nabigu ilahay buu baryahayey qaala mila haada alaaa maraatin ducadanoo kale nabigu saddex goor buu yidhi saddex goor ayuu yidhi uma nazla ila almarwa mar buu nabigu u soo degay xataa ida nsabad markay ku shubantay qadamaahu labadiisa adim fii baطni اlwaadi waadiga hadda waa aragteen waadi ma jooge meeshuu ka bilaabanayo meeshuu ku dhammaanayo waxaa laydinku samey layad cagaar ah waadi alabax baa loohan jira laa yuqطacu alabaxu ila shadda meeshii ummuna ismaaciil ay ordaysa kalo markay shaqadha agga u orad agga u orad ayb ummu ismaaciil haajara xataa idan waa sunnadu waxaa weeye markaad kusoo dhaadhacda faraqa yarkaa inaad orod ku goyso markaad faraqa ka baxana waad lugayn intaad isagaa soo gaadhin waad lugaynaysa godkaa markaad kuso dhaad waad ordaysa orad aan badnayn markaad ka baxdana waad socon asaga un wey intaa yartaa si hadda aan loogu khaldamayn maxaa loo sameeyey laydhar baa lagu xidha halkanna waxaa ka bilaaban bilowgiisa laydh cagaaraan ku ogaa maaqaanadda in la bedelay meeshu ku dhammaan laydh cagaaraa ku xidhan marka waad garanaysa intaan baa rabaa inaad guxlayso haddaad meelaad ku orodo weydeen hadda saasaa la noqday shimiq baa la noqday halkaada iskaga badbood barta aad taagantahay ku ruucle xataa idaa goortii insabad ay shumatay nabigu qadamaahu adimihiisii fii baطni اlwaadi waadi alabطax sacaa nabigu waa rucleeyey xataa idaa sacidataa markay koreen oy ka baxeen faraqi oy kor u baxeenna mashaa nabigu waa lugeeyey intaa faraqun baad ruclayn ayb markaad ka baxdana caadi baad u lugayn xataa ata marwata ilaa uu marw tagay buurti marw ayd al cala almarwati marwo dusheeda wuxuu ku sameeyey suubanuhu kama facala cala asafa wuxuu safa ku sameeyeoo intuu ku istaagay korkeeda uu tagay ayuu ilaahay ammaanay ducaystay arkaa u marka ogaada ayb idan fi sacyi lama ogolo idibaac iska ilaali markaad sacyanayso iibaaca iyo jimatuurashada waxaa iska leh dawaafka keliya beytka marka lagu dawaafaayo sacigan bayna safa walmarwa ah muruq la oo lama ogolo caamadu way sameeyan inaad aragtee caamada carabeed kuwa cajab way sameeyaan shaaficiyadaana warkaa qabta walaa daliila lahu iطlaaqan la min qariibin walaa min baciid daliil malaha iska ogaada ka fogaada hawsha ayadaa xata ida kaana aakhiru awaafihi awaafkiisii aakhri ee sacyi baa loo jeedaa hadda ogaada xata ida kaana aakhiru awaafihi cala almarwa saasuu ku socdo way ilaa dawaafkiisii u dambeeyey marwo uu ku soo dhammaaday waad ogtihiin markaad sacyiseed wadaadaan weligood xajiyiin baa iyagu ku ibn xasan ka yahay oo muxibitiina abari ka yahay oo rag badan waagi xajka markay tageen ibn xasan isagumaba soo xajiyinba maba jaanis uma helin andalus dagaallaa ku haysta soo dhaqaaqi wadaaddo badan baa ku khaldamay saci waxaad ka bilaabay safa wuxuuna ku dhammaanhayaa marwo ku dhammaanhayaa markaad safa ka dhaqaaqdo ood marwo tagto waa kow aad ka soo laabato safa ku soo noqotona waa labo xisaabta caamadan waxay keenaysaa in la yidhaahdo kow wey meeshaad ka bilowdo markaad ku soo noqoto hal mar dheh bay ku leeyihiin sax maaha waxaa la rabaa safa markaad ka bilowdo ood marwo tagto waa kow soo noqodka labaad ku soo noqoto safana waa labo ka noqoshada aad marwo tagtana saasaad u wadaysa idan waa tire isdhe waa toddobe wuxuu ku dhammaanayaa marwuu ku dhammaanaya xataa idaa goortay kaana walaakhiru awaafa cala marwa qaala wuxuu nabigu low istaqbaltu marka u dambaysee marwa aad ku soo dhammaanayso horaad ka dhaqaaqi inaad ku istaagtaan lama ogolo inaad ducaysaan lama ogolo ducadina akhriyi maysaan ducadii iyo tawxiidkii la waday iyo qibla qaabilka waxay ku ogyihiin inta hore lixda hore kan u dambeeya mar waad imanaysaan aad ku soo istaagtaba waxaa weeye waad soconaysa limaada xigmaa ku jirta waa meesha layskugu imanayo hadda nin walba intuu istaag gacmaha taaga markaa uu duca istaago e maxaa ka dhici jaan baa ka dhacay waa la islaynaya waa baaba'aya taysiiran lilmuslimiin hore u dhaqaaq haddaad ducaysan kacbada aad meelaha ku ducayso mar marwa lagu ducaysan maayo adkaar goonaana mala markaa dambe aad soo istaagto horaa sii soconaysa taana iska ogaada qaala wuxuu ihi low istaqbaltu min amri arrinkayga haddaan soo ceshan laha ama hadda aan qaabilaha mastadbartu aan dib u dhigay ama aan dib marshay lam asuqi lhadya hadyi ma soo kaxeeyeen wa waxaan ka dhigi lahaa nusugayga iyo hawshaan soo qabtayna cumratan baan u badeli lahaa xajadaydii faman kaana minkum laysa macahu hadyi ninkaan hadyi wadin falyaxilla ha xalaaloobo walayjcalhaa ka u bedelo ninka xaj soo xidhay xajadiisii ha u bedelo cumro hadduusan wadin hadyi oo mutamatica noqdo amarkan baa laysku khilaafa ma amru wujuuba mise waa amru istixbaab mise waa jawaas ibnu cabaas iyo jamaaca min ahli اlcilmi waxay dhahan waa wadin xajkiis wuxuu u bedelahayaa soo xidhay cumru u bedelahayaa waa soo xaj xaj soo xidhay oon hadyi wadin qabla ywmi tarwiyna maka yimaada wuxuu u bedelayaa cumro uu cumraysan ka xalaaloobi ywmu tarwiya maalinkeeduna xidhanaya xaj cusub axmed baa saa kuta ibn cabaas baa kuta jamacad ibn xasm waa waajibba isagu ku dagaalamayba jumhuurtu laakiin waa sunay leeyihiin waa sunay leeyihiin amarka asaga ah oo amar ah, wuxuuna khaas ku ahaaba xilligii nebi maxamed buu khaas ku ahaa waan gaari doona dooda hawsha ka taagan faqaama suraaqat min maalik bni jucshun baa istaagay saxaabiga faqala wuxuuhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow alicaamina haada am liabadin ma sanadka annagu may hawsha gooni ku tahay mise waa weligeed mar walboon soo xajino oon qabla yowmi tarwiix xajka aan nimaadno aan beydka imaadno cafwan ninkaan hadyi wadin ma cumru u badelayaa kadibna xajbu waa dambe xidhan doonaa mise fashabaka rasuula rasuulka ilaahay wuxuu isdhex geliyaa asaabicu farihiisii buu istimbiyey waaxidan fi lukhra tobatii kale saa isu timbiyey saasuu nabigu yidhi wey farihiisii buu saa isu dhaafiyey wa qaala wuxuuna yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji cumro waxay gudo gashay xajka maratan laba jeer buu nabigu ergaa ku celiyey laa wuxuu maba saase bal liabadin abad inay sanadkan umiidin tahay ma ahee ama ay gooni ku tahay sanadkani waa liabadin abad waa weligeed ilaa qiyaami saaca mar walba soo xajidaan ninka hadii wadana qaarin buu noqon ninkan w isu bedlhayaa mutamati waqadima caliyun cali baa wuxuu kala yaman kala soo galay bibudni nabiyi nabiga geeliisii geeli nabigu uu gowrici lahaa ee hadyiga ama adaaxida ahaa qaybtu nabigu wadami qaybtakaa loo jeedaa nabigu lidan iyo saddex alaad lixdan iyo saddex alaad buu nabigu kala yimid halkaas iyo madiine kala yimid boqolki maxaa ka dhiman soddoniyo soddoniyo toddobada kalena yaman buu ka keenay cali kala yimid soddoniyo toddoba lagu daray lixdan iyo saddex waa boqolkaa halaad buu nabigu maalinkaa gowracay oo laga dhargay muslimiinta iyo masaakiintu u baxsadeen wqadima caliyu min alyam wuxuu kala yimid bibudni nabiyi ay bihadyiabaaqigiisiba hadyigii iyo geeli nabigu u dhimana boqol buu rabay fawajada faaimata faaimu miman xalla iyadoo ka mid noqo dadka xalaaloobay ilaa xaj bay soo xidhatay xajkii markay soo xidhato haddii la bedelayna mayse wadan hadyi way xalaalowday cumray la timid way xalaalowday kadibna xaj bay sugaysaa marka faadumoo shanlaysatay oo cilaamatay oo dhakuulatay oo gabadh aan muxrimad ahayn yuuba cali yuu arkay walabisad waxay xidhatay iyaaba dhar sabiiqan karis ah oo rinji la geliyey wاktaxalad waana indha kuulatay faankara dalika caleh waa ku qoonsaday waa sidee buhi muxrimad baad ahayde hawshii islan xalaalowday baabad samaynaysaa faqaal waxay ti ina abii amaranii bihada aabbahay baa ifaray caliyow warka meel iska dhig qaaladaa ninka odhanaya majaabir baah mise waa maxamed cali albaaqir baa laisku haya ra'yigii aan soo maray eed garanaysa maxaa yeeley ninka la haddii la yidhaha waa waa maxamed cali ba qaalo odhanaya cali muusan soo gaarin waxba kama maqan cali maxamed cali ibni xusein awowgii waa si labaad ogow hadda maxamed ibn cali ibn xusein ibnu cali wey awowgiisi labaad buu noqonaya xuseen baa awowgiisa koobaada calina waa abi zawm alcaabidiina marka maxamed lam yasmac min jaddihi oo inqiaac baa markaa ku jiray kelimada haddii lala waa jaabirna waa mawsuul muslim wuxuu maraya ragga taageersan qaalada inuu leeyahay jaabir qaala jaabir wuxuu yidhi fakaana caliyun cali wuxua yaquulu yidhahdaa bilciraaq ciraaq waaguu joogay oo amiirka ahaa isagoo ciraaq joog waa dambe way hadda xilliga uu jaabir ii tabinay xadiidka maaha waa dambe cali wuxuu yidhi fadahabtu ilaa rasuulilah markii faatimo sidaa igu tidhi nabigan aaday muxarishan anoo ku dirahaya calaa faatimata faatima ku qudaynhaya nabi allow faatisumaan waxay samaysay iyadoo muxrimad ah oo beytka ilaahay joogta iyaba iskan dhakuulinaysaoo cilaan marsanaysaa oo waata maba kuma jirto muxarishan waa markaad ruux ku qudaysood ku dirta wey ku jaado anoo ku jaadahayow calaa faatima liladii liajli ladii sanacad waxay samaysay dartii dan kale kama lihi inay xajka ciyaartay baan u arkaa buu ihi oo marka haddii wuxuu ka mid yahay carabtii u arkaysay alictimaaru fii ashhur inay tahay jariimo mustaftiyan lirasuulka ilah su-aal weydiisanaya fii ma dakarat canhu waxay isaga ka sheegtay riwaayada fadwe nabiga ay ka soo guurisayna waan hubsanayaa nabiga inaa iyada ku diraan rabaa uu ka qabto fadno waxay samaysa fa ahbartu waxaan u sheegay suubanaha anii ankartu dalika calayhi inaan ku qoonsaday faatimoon la dagaalamay faqaala wuxuu ihi sadaqad runbay sheegtay gabadha ka leexo maada ulta xiina aradta اaj iska daa faadum hawsheede aduu markaad xajka soo xidhinaysa maxaad soo xidhato isaga baa kor loogu foofay maada qulta maxaad soo tidhi xiina wakhtigii faradta alxaja xajka aad soo niyootow qaala wuxuu idhi cali qulta allahuma inii uhilu alla waxaan soo xidhanayaa bima ahalla bihi rasuuluka rasuulkaada wuxuu soo xidhay baan ilaahw xidhanayaabaan nabi alla soo idhin soo niyeysta maadaama aan kaa maqnaa qaabaan kula xidhan aan heli karin waxaan soo xidha nabi alla waxaad soo halkaasaan kaaga soo dhegsaday xajkaygii qaala nabig wuxuu idhi faina macya alhadya falaa taxilu cafwan anigu hadyi baan wadaa ma xalaaloobaysi adna hadyi baad wadaa soddon iyo dhowr halaad baa kula socota hadyi baad wadaa anna waan wada ma xalaaloobaysi adugu qaala wuxuu idhi jaabir fakaana jamaacahu cafwan fakaana jamaacatu اlhadyi kooxdii hadyiga waxay ahayd aladii qadima bihi cali min alyman wاladii ataa bihi الnabiyu miatan wuxuu ihi jamaacada geeli raxanta ahaa uu cali kala yimid yaman iyo kii nabigu madiine kala yimid boqol bay isku hayeen fakaana jamaacat اlhadyi tulidii geelaha hadyigii wuxuu ah tulidda ahaa alladii hadyigaasoo qadima bihi caliyun imaayam uu kala soo galay iyo waladii ataa bihi الnabiyu uu meelmadiina kala yimid miatan boqol buu ahaa geelaasi faxalla annaasu kulluhum dadkao dhan baa xalaaloobay wa qasaruu timihii bay gaabsadeen cumradii ka xalaaloobeen dadkii badankood waxaa loo jeedaa kulligood badankood baa laga wadaa caaisho iyo aan xalaaloobin iyo dadka qaariniintaayoo ah nabigu kow ka ahaa iyo abubakar iyo cumar iyo lagama hadlaayo muslimiintii badankood baa loo jeedaa faxalla annaasu kulluhum ay mucdamuhum wa qasaruu qaalada dhib mala waan gaabsanaya waad fahmaysaan faxalla الnaasu kulluhum waqasaruu timina waa gaabsanay ila الnabiya nabiga mooyeen iyo waman kaana macahu hadyu dadkii hadyi wada mooyeen dadka maxay waa qaariniin ilaa yowmu naxri la gaadho hadyiga ay gowracaan ma xalaaloobayaan taxaalulka awalka ay galaan falama kaana ywmu tarwiya maalinkii sideed marka laga ywmu tarwiya waxaa loo yidhahda waag hor biyo ma jirin ceelasha make ee zamzam baa laga dhaansan jiray mina loo biyo dhaansan jiray oo biyihii maalmahaas ilaa carafa iyo musdaliba la cabbi lahaa yaa la sii qaadan jiray nin markaa calooshiisa u bogta iyo nin weelal dhaansadaba oo aw dhaansadaba falamaa kaana yowmu tarwiya maalinkii sideed markii la gaadhay tawajahuu muslimiintii kaleo dhan waxay u jahaysteen ilaa minay aadeen fa ahluu bilxaji xaj bay xidheen yaa xidhanaya dadkii mina wuxuu ku tukaday alظuhra wاlcasra wاlmaqrib wاlcisha wاlfajr shantaa salaadood buu ku tukaday saasaa sunno ah in gabolku mina kuugu dhaco ood habeen kaa barido oo shantaas aad ku tukato duhur casar maqrib iyo ceshiya fajar ayaa sunno ah uma makaa qaliilan in nabar ah ama wax yar buu nabigu nagaa oo mina joog markuu waagu baryey xataa alacat ishams ilaa qoraxda ay soo booday qoraxda markay sooba nabigu muxuu sameeyey wa amara wuxuu faray biqubatin teendho oo min shacatima laga sameeyey tudrabu lahu binamira meesha namirlaya carafa ka sokaysa teendhadeeda igu sii dhisuu yidhi minuu ka soo baxaya carafuu istaagahayaa bacda azawaal laakiin inta carafa intaan la gaadhin meel namiro la yidhaahdo oon carafta ka tirsan sida raajixa ah carafa kama tirsano ayaa nabiga teendhada loogu dhisay masjidunamir masjid weyn baa ku yeela wada aragteed teendhadii marka halkaa lagu sii dhisuu yidhi tudrabu lahu loogu dhisahayo binamira meesha la yidhi fasaara rasuullah rasuulka baa ka dhaqaqay aroortii walaa tashuku qurayshun qurayshna kama shikinayso ilaa annahu ilaada waa zaaidu fii anahu bay ka dhigan tahay walaa kama shikinayso fii annahu nabigu waaqifu inuu istaagahayo cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraam waa buur yar oo ku taalla musdelifo bartankeeda habeenka musdalif aad baridaan aroortaad soo dhaqaaqaysaan ee u horeysa buu idinka qabanaya dhanka agee idinka qaban buurtu dhanka bidix dhanka bidix buu idinka qabanaya midig xaggaas bay noqonaysaa buur yar weeye oo marka qusax baa la yidhaahdaa qusax halkaasay marka istaagi jirta quraysh musdelifana xaramkay ka tirsan tahay annagu haddaan reer xaram nahay kama baxayno xaramkay aaminsanaayeen wuquufu carafaanna waxaa weeye inaan musdalifa bartankeeda istaagno weliba buurtaa yarta qusax loo yaqaano ama mashcalxaraam la yidhahdo aan istaagno halka waxaa ku jira dadka diinta sheeganaya ee ayagu inay dadka diinta ka xigaan marar badan iska dhaadhaceeya inay fasaadka ugu xun diinta u geystaan baa laga yaabaa carabtii miyiga ka imanaysay ama qabaa'ilka kala ahayd ayaa qureesh kaga ficnayd xajka kaga ficnayd oo wuquufu caraf oo xaj oo dhanba uu ku dul wareego iyay ka tegi jireen quraysh iyagoo ile annagu waxaan nahay ahludiinkii baan nahay oo culummadii carbeed baan nahay mashcarulxaraam fadhiisan hayaan meesha la raba inay tagaan meeshuu nabila ibraahim istaagay walaa tashuku qurayshun quraysh kamaysan shikinaynin le hadda ka looma sixin hawshee anahu fii annahu nabigu inuu istaagahay waaqifu inuu istaagi doono cinda almashcari alxaraam kamaa kaanat qurayshun tasnacu fi ljaahiliya siday tolkii yeeli jireen tol hawshii gormaa lagu kala tegey nabigu waxaaba loo soo diray tolkii waxay samaynaya diinta ka dhan ahayd oo dhan inuu baabi'iyo oo usuushoodu dumiyo khilaafsanay sharciga ilahay khilaafsanay faajaaza rasuul اlah ay fajaawaza rasuul rasuulka ilahi baa waa gudbay mushcooxaan bay isku diyaariyeen ila mina marka laga soo dhaqo waa la mara waad aragteeri waata waa ku saaran tahay idan waxay dhaheen nabigu halkan buu istaagi doon saan yeeli jiray asagoo hijrooyin buu nabigu ka leexday oo carab raacay ma hadda waad marka bacda hijra ku leexanaya quraysh warkeed xataa ataa carafa ilaa carafa tegey carafana laysad meelal laysad meel xaram waa xilligay ka tirsan tahay xaajigu marka wuxuu kulmiyaa xajkiisa wuxuu ku kulmiyaa xili iyo xaram buu kulmiyaa maka gudaheedu ka xidhanaya oo xaramkiia ah, minuu tagahaya musdalifu maraaiya intaaso dhan waa xaramkii carafuu tegaya waa xiligii saa darteed ninka muctamirka waxaa la rabaa en makiga ahayn ree maka cumre lagama inuu ka soo um, cumraysto xiliga maka gudaheedu cumre kama xidhan kartid xata ata carafa fawajada nabigu wuxuu helay alqubbata teendhadii oo qad duribad lahu loogu dhisay binamira meesha fanazala baa waa ku degay xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdu markay weecatay amara wuxuu amray nabigu bilqaswaai hashiisii dhagaha gurayd ee dheeraynaysay buu amray in hiryada loo saaro iyo kabaalada fa ruxilat lahu waa loo raray fa ataa batna alwaadi waadi namira wey waadigaasuu nabigu marka dhexdiisiibuu tegey fakhaaba annaasa dadkiiba u khudbay waa aragteenoo maka la tukado duhurka kadib baa carafa la aadaa masjid namran lagu tukada duhurka laguna khudbeeyo ummadda wax loogu sharxaa fa ataa wuxuu tegey badna lawaadi waadiga dhexdiisii buu ama gelihiisii fakhaaba annaas ummadda wuu u khudbeeyey wa qaala wuxuuna yidhi maalinka ayada ah waadi curana loo yaqaanaa waadi curana ayaa tirsan yahay mise kama tirsana khilaaf baa ka taagan wadaado badan waay le curana carafu ka tirsan yahay mey wuxuu ka tirsan yahay xagga namiruu soo jiraa oo carafa kama tirsano wa qaala wuxuu nabigu wuxuu yidhi ina dimaa'akum khudbadan dheer u fiirsada nabigu wuxuu kaga hadlayaa badankeed xaqu nnaas xaqu lhayr xaqullaahi kama hadlaayo waa khatarta uu leeyahay ummad jiritaankeedu wuxuu ku xidhan yahay inay isxaq dhowrto bini aadam oo dhan baa sidaa ama gaal noqo ama muslim noqo jiritaankaada wuxuu ku xidhan yahay inaanu isxaq dhowro is-ilaalinno aanu isku xadgudbin tiibu nabigu ka hadlaaya wuxuu hi nabigu ina dimaa'akum dhigagiinnu iyo wa amwaalakum hantidiinnu xaraamun calaykum dushiinna mamnuuc bay ka tahy inaad daadisaan ku xadgudubtaan dhacdaan ka xurmati yowmikum haada maalinkiinna carafa aad taagantihiin suu xurmo oga leeyahay fii shahrikum haada bishiinna dilxija say xurmo oga leedahay fii baladikum haada xaramkiinan kana suu agtiina xurmo oga kullu shayin inta marka waxaa weeye xaqdhowrkii laysxaq dhowrayey ee muslimiinta dhiiggooda naftooda cirdigooda sharaftooda layska ilaalinayey sida alla agtiisa ay xaram oga tahay bilaha xurmo in la xadgudbo beledka xurmaa lagu xadgudbo maalinka xurma lagu xadgudbo sidoo kale wey haddana wuxuu u gudbay in qawaaciddii iyo dhaqamadii diinta ka dhankaha la baabi'iyo la y kul ain shay kastoo min mri اljaahiliyai ay min axkaam اljaahiliya shay walboo axkaamta iyo dhaqamadii diinla'aantaa ahaa taxta qadamaya mawduucun labadeeda lugood hoostoodaa la geliyeyba nabigu la dhigay waa ku joogsannay buu nabigu leh calayh ma aha hadda waan tuuray kor baan u laalay ma ah waan ku joogjoogsa cagtaan marinay markii reer la habaarahayo ilaahu ree hebel ku istaagay ka dhigso in maqli jirin raha dumaridu ku istaaga maxaa ka soo hadhi waxaad rabaa dhaqamada diinta ka dhankaa ee lagu dhaqmahay inaad tidhaahdo rah marooda ku istaagay wey ayb taxta qadamay labadii adin hoostooda mawduucun yaa la dhigay buuri qiima ma lama tixgelin karo lama noolayn karo waa diinlaan in la noolay diinkan lagaga baxaaya wa dimaau ljaahiliyati dhiigagii laysku haystay islaamka ka horna mawduucatan aydna waa la dejiyo nabigu sal slam waxaad isdisheen isku xadgudubteen idinku kala maqnaana xagtaan mariyey xalay dhali baad ka tihiin hadday bilaabanaysaa xukum islaam baa lagu kala baxahaya kitaab rabbigay xeer maxaa noo ahaa iyo reer qoraysh waxaasoo dhan cagtaan nabigu mariyey buuri wa dimaau ljaahiliyati qisaas iyo diyo waxay doona halahaato mawduucatun ayadna waa la buriyey nab wuxuu waina awala damin adacu dhiigga u horreeyeen dejinayo een baabi'inayo oo min dimaa dhigigayaga ka mida ah, damu bnu rabiicata bn xaaris ibn cabdilmualib wey waa dhiiggii ina rabiica ina xaaris wiil yar oo u dhalay wadaadkan rabiica ibnu xaaris la yidhaahdo oo la odhan jiray xaaria la yidhaahdaa waa la sheegay iyaas baa magaciis lagu sheegay tamaam baa lagu sheegay aadamna waa lagu sheegay waxaan loo badan yahay magaciisu inuu iyaas ahaa qolyahan reer bani cabdimutaliba ayaa wiilashoodii carruurtooda waxay u diri jireen inay soo nuujiyeen reer bani sacad qoysku nabigu ka soo nuugay xalima sacdiiyo qoyskoodii qoyskaa reer bani sacadoo asagoo yaroo gurguuranhaya loo geeyo islaam baa nuujinaysa niman reer bani bakar nimleys la odhan jiray bay isku dhaceen way dagaalameen waa la ysdhagax tuuray wiilkoo gurguuranhayo xamaaranhayo ilaa madax kaga fadhiista labadii reer dhexdooda ku dhintay dhiiggaa marka weli waa taagnaa reer cabdimaalib waxay dhiigga anaga bixiya ree bani bakarow reer bani bakarow dhiigga bixiya nimanka dhagaxa iska lahaa ayib baa loo haystay dhiiggii asaga ma waa min dimaa aljaahiliya waa qabla alislaam nabigu cagtuu mariy waa wina awala damin dhiigga ugu horeeyo adacu aan baabi'inhayn waxba aana ka soo qaadayni min dimaa'ina dam bna rabiicata bni xaaris weye kaana mustardacan fii bani sacdin waxaa lagu nuujinaya reer bani sacad faqatalad waxaa dishay hudayl waa ibn ley ibni hudayl weeye qoyskaa wey idankaasna halkaasaa lagu xidhay maxaa waa in adeerkii nabigu waa in cabdulaahi ibn cabdimualib mise adeer ugu aadan wiilki nabiga adeer ugu aadan nabiga adeer uga ada rabiici iyo nabiga ilma adeer ah maxaa soo hadhay xagga dhaqaalaha dhaqamadooda diimeed nabigu wuxuu yidhi kullu shay amri mawduucun taxta qadamaya xagga dhiigga mawduucun dhaqaalihii baa soo hadhay fasaad ku jiray wa riba aljaahiliyati islaamka hor wixii ribaa lahaa eed ku shaqaysateen hebel baa intaasoo interes ugu maqan lacag diinan ku leeyahay wa riba aljaahiliyati ribada ugu horaysa een ribadjaahiliyadna waa mawduuc waxba laga soo qaadi maayo nin walba wuxuu lahaa ee xoole ee raasimaalkiisi buu leh wixii ribaa waa mawduuc uu fiirsa hadda dhiiggii laga soo qaaday nabigu wuxuu ugu horraysiiyey dhiiggii reer bani cabdulmualib qoyskiisi shareeco markaad hirgelinayso ama diin lagu dhaqmahayo adugu waa inay ka muuqato adugu waa inaad ka bilowdo sheikha qoyskiisa iyo raaskiisa waa in laga arko mas-uulka waa in laga arko nabadoonka noo talinahaya wanaaga waa inuu nooga horeeyo malaaqu waa inuu wanaagga nooga horeeyo haddaad tiraada la jifiyeeno bannaan ummaddan aad tiraado socda diinta ku dhaqmo aduguna xaggaad ka wareegto socon mayso socon mayso lagugu dayan maayo wa awalu riban adacu ribada u horrayseen dejinhayeen aan bilaasha ka dhigahayeena ribana waa ribada aan lahay adaan ree abdimulibnahay ahalkoodii baa iskale waa maxay waa riba cabaas ibn adeerkii ganacsadu ahaa quraysh iyo carab deymo badan buu ku oo ribo ah na waa kansal oo loo hoggaansamaya fa innahu ribadaasi mawduucun kulluhu dhammaantii waa bilaash kulli waxba laga soo qaadi maayo waan dejiyey xuquuqu naas baa laga hadlay idan waxaa la rabaa dhaqamada iyo diinxumada abtirsatay ee soo jireentai sooyaalka noqotay in la baabi'iyo in la dhowrooo la ilaaliya waa diinla'aan lagaga baxaya ilaa yowmina haada ba haddaynu soomaali qawaaniin iyo xeerbeegto iyo baynalkood ingiriis iyo bortaqiis iyo jarmal iyo talyaan inoo dejiyeen baa lagu dhaqmaa iyo faransiis nidaam kastoo dowladoo idinkaca kaasuu daba taagan yahay mid ka daro kii kale wax ku daro gaalnimo kusii dara iyo mid ayada ku dhaqmaad noqoteen waa nidaamkiina xukuumigaan ka hadlaya dawliga ah. waa in la baabi'iyo oo la yidhaahdo dhammaantii waa in la xaaqo wadaadihii maxaakimta isku day inay xaaqaan wixii ku dhacay waa la iskugu tegay qabta celiy qolyihii daarood waxay idhahdaan yeeli mayno nimankan hawiye ordahaya shalay mooryaan ahayn maantana mujaahidiin kama dhegaysanayno abyaalad wax kasta waa la qabyaaladeen kuwii ka dambeeyey sidoo kale baynal koorka iyo dimuqraadiyada iyo dastuurka iyo shuuciyada ay gaaladu idiin dejiyeen nabi maxamed uu raba cagta la mariyo maxaad leedihiin ha la ilaaliyo wadaadihiinniba waxay leeyihiin haddii kitaabka rabbiga lagu dhaqmi waaye hee nidaamka dawliga ha la ilaashado xukuumadda ha la ilaaliyo hadduu wadaadkiiba halkaa taagan yahay caamiga maxaad moodaa abadan qofka muslimka lama ogolo nadaam jaahiliya inuu ogolaado alaa ina kula shayin min amri اljaahiliyati taxta qadamaya mawduuc afa xukma اljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun iiqaankii baa maqan hadda iiqaankii baa maqan qolyaha ayaddu ka hadlayso qolyihiina siyaasiyiinta inaydan shuqul ku lahayn baan u malay haddii liqowmin yuuqinuun aad ka ma taagnaadeen soomaaliya dhibba ma gaadheen adduunka ka talin lahayd ayadaa cizi iyo sharaf yeelan lahayd in laydin kala qaybsado laydin qaybiyo wxdoon laydinku sameeyo kolba ka u xun ee u liita laydinka dhigo madaxweyne fajistayaal idiin taliyaan hadda aad ka niqaashtaan raggu raggu ma fuuli karaa haweenku haween ma ka farxalan karaa meeshaad maraysaan bal eegaad iyo meeshuu rabbi idinka rabay intaanabi wuxuu ku daray hawlo ijtimaaciya ah, dumarkii xaggoodii fattaquu llaha fi اnisa dumarka alla oga cabsada haddaad ragtii alla hadlay waa waano tii nabiga ugu dambayso calayh salaat wasalaam fattaquu llaha fi nnisaai dumarka ilaahay ooga cabsada waa laka baqa masaakiinta xaqooda ee meel dhicin fa inakum idinku akhadtumuhunna gabdhahan waxaad ku guursateen ku qaadateen biamaanilah ilaahay magantii baad ku qaadeen wastaxlaltum waxaad ku bannaysateen furuujahunna xubinkooda taranka ana bikelimat illahi ay bisharci illaah yaa allah kuu uxila lakum maa waraa dalikum ku yidhi fankaxu maa aaba lakum min anisaai ku yidhi ilaahay sharcigiisa amarkiisa ad ku guursata gabadhan ilaahay ooga cabso xaqeeda iska ilaali diinta xurme walakum idinkana waxaa idiin ahaaday ayadna doqon faras looga dega laga dhigi mahaye walakum idinkuna waxaa idiin ahaaday calayhinna cala anisaai allaa yuuطina inaysan inku istaajinin furashakum waa dumarka somalia hawsha way ku liitaan haweenaydu haday nin guursaday guri yeelato gurigeeda ninkeedu nin axaduusan raalli kayn ma keeni karto aabbaheedna allah ka dhigo hooyada allah ka dhigo mamnuuc wey ma bannaano ogaada hadda guriga ay la geeyey ay ninka uu ku guursaday ee u geystay ee ku dhaqmaadayso axaduusan raalli ka inay geyso oo ma bannaano kan waa ilmaayar baan nahay iyo habaryartay baa dhashay kan waa abtiga kan waa adeerkayga aabbahay bay qaraabo ahaan jireenayo haddee macrifaan islaam waa galaas mid baan ahayn xisaabaha waa maxay waa min umuur اljaahiliya umuur اljaahiliya waa iska ogaada hawsha ayada gabadhu nimay ogtahay inaan raalli ka yahay ama uusan dhibsanaynin haddii kor gabadha dee idan lama taagnaan kartee dadku way kala taqaanaa ninkeedu wuxuu dhibsan iyo wuxuun dhibsan way kala garanaysa qof walba oysan ogayn inuu raalli ka yahy ma keeni karto qofka guriga keenaysay u fasaxaysa inuu soo galo ama yimaado ama koob shaah uu ka cabo inuu noqdo qof ay hubto ama ay malaynayso inuusan kohanayni ama dhibsanayn hadduu masayrow yahay naas badanna si goonaas kaga ilaaliso madaxa harsanin oo wax walba ha weydiiso fain facalna hadday yeelaan daalika arrinka ay sameeyaan oo amar diidda sameeyaan oo gurigii ay ka dhigaan xerogeel ka dhigaan fadribuuhunna garaaca darban garaacitaan hayra mubarixna aan la fajabi saayo ha la edbiyo tadiib weeye awshaa ma ogola hadeeree galbeed ree yurub marka idinkun hadda mashruuci baad qaadateen hebel islaantiibuu garaacadaad maqashaan waxaad ka dhigaysaan kabiira min alkabaa'ir kabiira min alkabaa'ir ka dhigaysaan fadribuuhunna garaaca gabdhaha ha la edbiyo darban garaacitaan hayra mubarixin aan darin ee hayra shadiidin baa loo jeedaa waa edbin xoguu edbina sida caruurta la xawdi oo kale gabadh laakiin in lafa jabiyo qolihii sida ogaadeenka lama rabo lama doonaayo inkastoo dheen baryahan hawsha waan dayno soomaalidaba naga daran kale waa noogu xaman jira haddee oo qolyahan ogaadeen lagu xanta inay gabdhaha qawdhawiyaan intay dilaan oo jajabiyaan haddana ay xadhaadhiyaan sheeciise hawshaasoo ma idinka hadda dareedna ma bilowdeen hawsha ayadaa war caddaad intaa kaftan weeye hadda ka hor bay igu eedayen qolyahan gool ii dhigteen intaan kaga tago walahunna ha la kala dadaalo wey gabadhi laakiin far dheeraata noqday reerkii duminaysa waa la awdintaasoo aan la xadgudbaynin dad ka yaabta inay fidno ka weyn ka dhacdana iska badaa qaabab kaleba wa loo xaliyaay walahunna ayaguna waxaa u ahaaday dumarkii calaykum dushiinna risquhunna masruufkoodii wa kiswatuhunna marashadoodii bilmacruufi si wanaagsan dhaqan islaan ah gabadha inaad guriga ka goyso aduuc noqoto lagaagoa imtixaana maehe gabadha gacanta u dabci wax ku filan oo curfiga biniaadamka ah ee bay-adaad joogta iyo bulshadaad la nooshahay aysan kula yaabaynin waa inaad siisa la raba walahunna calaykum risquhunna xaqay leeyihiin waa gabadhu waa boqorad boqorku hadduu khaldamo mar baa la canaantaa usha canaan wax kale ma aha laakiin halkaasay joogta waa la karaamayn waa la beeli bilmacruuf waqad taragtu waxaan ka tegey waqad taragtu fiikum dhexdiina waxaan kaga tegay muslimiinay maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bihi kitaab ullah nabigu waa dhammeeyey wuxuuhi waxaa idinka tegey shay haddaad ku dhegtaan weligiin aydan dhumaynin oo kitaabka rabbigay ah laakiin markaad garab martaan waad dhumaysa nin dhumayna haddii nin kastaa u talin xooluhu markay dhumaan maxaa ka dhaca xooluhu markay xero dhaafaan ay fakadaan maxaa hela dawacada jiifaagaa iska cuni jiifa ma taqaanaa oowaa xoorka qayb ka mida jiifaaga dhurwaaga wax walbaa ka farxalan waa baylah baylah baad noqonaysaa waqad taragtu waxaan fiikum dhexdiina ku dhaafay maa shay lan tadilu aydan dhumayni bacdow gadaashii in ictasamtum bihi haddaad qabsataan kitaab ullahi baan idinka tegey wax kale ma ah kitaabka ilaahay iyo tafsiirkiisii baa idinka tegey waxaa soo hadhay anugu xilkii inaan gutiin kale aan kala baxno muslimiinay labaatan iyo saddex sanoon baan dhexdeenna ka dhawaaqahayaae geerina waa diyaare aan kala baxna muslimiina wuxuu nabigu antum idinkuna wa antum idinku tus'aluuna cani aakharo waa laydin weydiin doonaa nebi maxamed see ahaa xilkii ma gutay diinkii maydin soo gaadhsiiye baa la odhan doonaaye famaa antum qaa'iluuna maxaad ku jawaabi doontaan qaaluu waxay dhaheen nabigu maxamedow nashhadu annaka qad ballaqta wa addayta wa nasaxta munaafaad anagu ma naqaanee waxaanu qiraynaa anaka qad ballaqta inaad gaadhsiisay ammaanadii aad gudatay wa addayta xaqina aad gudatay wa nasaxta weliba aad noo khirmirtay ammaanadii diinadna waad gudatay aayaadka rabbina waadna gaadhsiisay weliba si daacadnimo ay ku jirto iyo hufanaan baad noo gaadhsiisay fa qaala biisbacihi sabaaba farmurusiis nabigu wuxuu ku yidhi faqaale ay facalay ka dhigan tahay qaale in badan baynu soo mara yado buuxanaa facala farmuusatidii ama musabbixadiiba nabiga kor u taaga wey fa qaala biasbicii sababa yarfacuha isagoo kor u qaadaya ilasa xagga cirka u taagay wayankutaha ku soo foorin ilanaasi ummadda saasuu nabigu yidhi wey saasuu cirka ugu taagaa dadku ku soo foororiyaa saasuu yidhaahdaa waa soo foorashaa muxuu nabigu leeyahay allahuma ashhad allahuma ashhad alaaa maraatin ilaahu mara ka ahow inay i markhaati marka qiyaamo la arkoo hawsha kulaato binaadam wax kastaa ka suroobee allow hadda markhaatigooda ay furay iyagoo oo ruuca allow maraka ahow markaa maraatika uma adana ay bilaal bilaal baa aadaamay salaad duhur baa la gaadhay uma aqaama fasalla duhra meeshuu nabiga ku khudbaynaya waa waadi curana oo namiro ku dhagan carafana ka sokeeya idan qabla eh, salaat duhri baa la khudbaynaya khudbadana waa khudbooyinka waaweyn la doonaya in ummadda dhibkeeda iyo diinteeda lagala hadla la doonayo iyo xuquuqdeeda laga hadla la doonayo uma aqaama nabiga aqimay cafan eh, bilaal baa aqimay fasalla duhra duhurkiibuu tukay nabigu uma aqaama fasalla casra casrkii buu raacshay walam yusalli baynahumaa shay an tukanin salaad haddii la jamciyo lama sunnaysto gadaalla lagama sunnaysto salaad haddii la jamciyo sunna lama raaciyo uma rakiba rasul sal sl nabig wuxuu koray hashiisibuu koray eh, eh, cadbaa laodhan aw ilqaswa jadcaana waa la naga soo maray xataa ata almawqifa ilaa u carafa istaagay meeshii la istaagi jiray uu tegey fajacala wuxuu yeelay batna naaqatihi hashiisa boggeedii wuxuu aadiyey alqaswaay ahayd ila asakharaati dhagaxya yararkee qowgan weyne carafa ka hooseeya buurta caraf markaa waad aragteene burmurcoo yaraya qoyo gagaabanoo yararba hoosta ku yaala korna buur kaloo la fulo wey idan meeshuu nabigu istaagay buu rabaa jaabir inuu tilmaamo fajacala baطna naaqati hashiisii boggeed iyo wuxuu ku aadiyey alqasway ahayd ila sakharaati dhagaxa yararkeed aragteenee jawdu raxma ka hooseeya wa jacala nabigu yeelay xabla almushaati layminkii lugaynhayay xabligood waxaa loo jeedaa waa dadka socdee laynka u socda bacdu nuskhna jabal almushaati bay qorayaan qowga lugaynta laakiin xabla saxa xabligu waa tajamucu nnaas ummadda kolonyadaee qulqulaysa ayaa xabliga la yidhaahdaa layinkii lugaynhayagana baynayadebu iska horey dadka lugaynaya wuu iska hormariyey ninka lugaynaya hashu meelaysan fuuli karin buu fuulaya oo kaa hormaraya halkaa markuu nabigu istaagay wastaqbala alqiblata kacbaduu soo qaabilay falam yazal muusan nabigu ka nabigu halkaasuu istaagay meeshan hoose ee sakhiraadka la yidhaahdo ee buurta hoosteedaa ama dhambaca ku aadamu nabigu istaagay meesha hadday caamadu fantaan nafta iskaga qaadeen laazim ma ah waa qayb buurta un ka mida oo dhan meeshaad ka istaaga kugu filan tahay haddaad doonaysa laakiin inaad dhambaca soke yaad istaagaysa qiblana waad soo qaabili masjidkee namiru ka tirsan masjidka weyn qaybta dhankaasaa ka tirsan carafu qaybta dhanka jirta caraf ka tirta waa markaa dhaha weliba curana carafa ka mida haddaan dhana curan xataa carafa masjidka carafa kuma jiro marka ka fogaada masjidka bannaanka u dhaaf falam yazal muusan ka zuulanin waaqifan nabigu taagan yahay halka ayadaa xataa harabat ishamsu maalinka ayada ah, waana badan iyo muxaadaro iyo wacdi lama ogolo teendhooyinka dadka idinku imaanaya idin waanay kegi of dhaha isdhaafiya iska celiya khudbada weyn markaad dhegaysataan maalinka waxa sunnada ah waxaa weye inaad meesha taagnaato ood ilaahay barido ducaa lagaa rabaa hawlahan kaleed wadaan dadka maantumbay kulansan yihiin maantunbaa jaalis la helaya hawshaa ma jirto bidacda aad la timaadeen bay kamidta iska ilaaliya markay bilaabaan muxaadarada iska dhaqaaq buurta hoosteeda tag ama bannaanaha istaag teendhooyinka dadka inaan lagu dhibin ha ducaysan ilaah ha baryeen gacmaha hala taago maalinka camalkiisu waa intaa wadahabad ay tagtay asufratu caweerta ay tagtay qaliilan wax yar xiina haaba alqursu markay qoraxdu dhacdo libdh qursigu waa qoraxda qudhigeeda wey marka xataa harabat shamsu inuu majaasi tawasuc ku jiru nabigu ka baay jaabir ka baqay wadahabat asufratu xataa fahmoodu wuxuu hi qaliilan xataa haaba alqursu ilaa libdhadu ay dhacdo qoraxdu qudhigeedu ay libidhay buu nabigu taagnaawo wa ardafa usaama miyaan dhammayn karaa cashirka mase xadiidka jaabir ma dhow bal meel dhexda aan meesha hore irgaadho wa ardafa wuxuu nabigu fangeliyey markuu soo dhaqaaqaya usaamata khalfaw gadaashiisa hashii buu hi ila soo furo nin ah. markaas waa shan iyo toban jir wey nin yar wey wardafa nabigu wuxuu fangeliyey khalfahu gadaashiisa usaama ibnu zayd buu hasha ila soo wa dafaca rasuullah rasuulka ilahi baa dhaqaqo hashi sii daayey waa butaacay waqad shanaqa asagoo u sii daayey lilqaswaa'i hashi qaswayd azimaama hogaanka u sii daayey shanaqadaasi dayaqa niman baa ku fasireen nimanna madday ku fasireen sida loo badan yahayna xarigiibuu hogaankiibuu ku ciiriyey wey shanaqo waa dayaqa markii la ummadii baa qulqulaysa zaxmad baa timid hasha lagu sii daay ku tuman kartaa muslimiinta lugayn bay ku istaagtay marka hogaankiiba ku qabtay sida eh, lijaanka iyo xakamaha faraska loogu qabtoo kale waqad shanaqa asagoo u cidhiidhiyey lilqaswaa'i hashii qaswaahi azima hogaankiibuu ku cidhiidhiyey xataa ina ra'sa ilaa madaxeedu la yusiibu ku dhacay ama taabanayo mawrika raxlihi heeryadiisa lugahooda uu taabanayo hashu marka loo soo celiyey jeegadeedii madaxeeda ku dhacaya gaadiidka marka la saaran yahay anagoo gaadiidka maba korro xoolaha waa un raraa keliye awrteedna waa un meel waxaa jirta barkin yar lagu sameeyo markuu aad lugaha kuulaba aad ku daasho ninka raakibka uu saarto oo kaa horraysa oo kabaalka ku celinaya ku dhowo kale kaasaa madaxeeda kusoo dhacay marka hogaanku nabigu ku soo celiyo hashii soo laabi marka waxay kusoo dhacaysaa lugihii ruuxii saaraa lugihiisii bay kusoo dhacaysaa xataa ina ra'saha madaxyadu layusiibu uu taabanayay mawrika raxalihi heryadiisii lugaheeda uu taabanayay wayaquulu biyadi اlyumna gacantiisa midna wuxuu ku lahaa hasha saa u celinayo ee uu caabinayo ayuhanas dadow asakiinata sakiina war xasiltartiib tartiib u socda dadka yaacaya qamaamaya ee hasha ku dhacaaya yuu nabigu canaanhaya la hadlay tartiib ogaada xasiloonida iyo kaadsiinyaha kulamaa ataa xabla min alxibaad kulamaa ataa mar walbuu nabigu uu soo maro xablan barmburcood ama taag iyo kudumbuur ama dalcad oo meel xibaale buuraha yararka ka laha wuxuu u raaricinaya hashi qaylan wax yarbuu hogaanka u dabcinayaa hogaanku u dabcinaya xataa tascada ilaa ay buurta korto haddii neef geela haddaad hogaanku ku celiso ma socon karo markaasay buurta u fuusho in xadhigga hogaanka loo dabciyo oo loo sii daayo xataa ata lmusdalifata nabigu musdalifo tegey fa sallaa biha musdalif wuxuu ayadaa sun almaqriba wاlcishaaa biadaanin waaxidin waiqaamatayn maqhribka lagu tukan maayo carafo lagu tukan maayo musdalifa lagu tukan maqhrib iyo cishe xataa hadduu gabadhidu soo daahdo oo la dawaad sugi markaad ka yaabto cisho inuu baxo oo lix saaca habinimo la gaaro aad ka yaabto markaan baad kartaa inta ka horraysa dib baad u dhiganaysa mararba haddee wax lagu gaadhay dadka qaarkood ku gaadhan carafo ay ku gaaayaa xili dambe ku gaadha markaasoo kale lix saac hadii laga xasho waa baxahaya calaa ra'yine ha la tukado laakiin marxab aqoon sheeganaya waxay idhahdeen nabigu maqribka wuu baxay asagoo carabuu ka baxay annagu laakiin maadaama qorxin loogu dhaca haddaan aana baxaynin jamacad bay ogaan waxay tukadeen salaadii maqrib waxay hayaan ma jiro kuwaas iyo ku lugoyn waxba garan ma hayaan waa ka jaabir kuu sheegahayo sidaasaa lagaa rabaa culamadu waxay ka soo reebeen keliya markaad ka baqdo cisho inuu ku dhaafo oo cishaha de goormuu baxaa nisfa lleil ululeil waa kii laisku hayay alakhiir marka labiyo tobanka ama lix saac ka baqdo inuu meeshaad ku gaadho markaan baad tukan karta inta ka horreysa waad sugi haddaad ka wacaal qabto cishahoon bixin inaad gaari karto ama carafaad ka dhammaan karto ku tukan maysa carafo ku tukan maysid sunnadu waa sidaa fasallaa biha almaqribu ku tukaday iyo walcishaaa biadaanin waaxid hal aadaan baa loo aadaamila waa la jamcinhayaa iyo waa iqaamatayni laba iqaamoo salaad walba iqaamad guunaday leedahay walam yusabix ma sunnaysanin baynahuma bayna almaqrib walcishaa shayan waxba nabigu uma dajaca nabigu waa jiibsaday rasul sal slam xataa talaca alfajru habeenka ayada ah salaatulil loo istaagi maayo waad iska seexan waad nasan sunnatu muxamadin calayh salaat wasalaam watir keliga haddaad tukan karto oo la sheega nabigu inuu tukaday fii bacdi ariwaayaat waa la ogolyahay laakiin qur-aan badanoo la akhriya iyo salaatuleyl iyo sunnada waxaa wey hurdadaasaa ka khayr badan waad nasanaysa inaad hadde waayeelba tahay ama hurdaba aad weydo mooyeen sunnadu waxaa weeye inaad seexato ood nasato xataa alaca alfajr ilaa ogtu ay dilaacday wasala alfajra fajrkii buu nabigu tukaday xiina wakhtigii tabayana lahu subxu subxu waagu u caddaaday ayuu tukaday biadaanin buu ku tukay hal wa iqaamatin hal iqaamo uma rakiba nab wuxuu koray alqaswaa hashiisiibuu koray nabigu xataa ataa ilaa uu tegay almashcal alxaraam hadda laguma leexdo jidkaa unbaa laisku sii mina laga dhici waa aragteen dad yar baa ku leexda oo ka gudaan mashcarka taga xataa ataa ilaa uu tegay qolyaha jamaacadan kaa yeelin xamladan kaa yeelin xunbaa un la yaacahaya haddii adugu aad kari karto intuu nabigu samey waad samayn kartaa xataa ataa ilaa nabigu tegay almashcal alxaraam waa buurta hadda idiin sheegaya markaad ka timaadaan musdalifo minana usoo socotaan dhanka bidix kaa qabanaysa qusaxna waa la yidhahda magaciisa waxaasuna ku qoran tahay tabeellay ku qoran taad arkayso falaarku siinhaya ma dhumaysid faistaqbala alqiblata marka halkaa nabigu istaagay qiblada kacbaduu soo qaabilay fadacaahu alluu bariyey wa kabbarhu rabbi buu weyneeyey wa hallalahu allu waxiday waxadahu waa waxday halala waayaan towxiidkii laa ila waxdahu kale wey falam yazal nabigu kama zulin waaqifan inuu mashcal xaram taagan yahay xataa asfara ilaa uu cadeeyey jiddan qoraxda ilaa waagu cadaado dharaar ay noqotay qoraxdan weli aysa soo boodin hawsha nabigu wuxuu ku khilaafayaa kufaaru quraysh kufaaru quraysh halkaasay taagnaan jirtay ilaa qoraxdu ay soo baxdo ashriq sabiiru kaymaa nuqiir bay dhihi qow weynoo agga jira aari xeraa jira yo waxay dhihi jireen ilaa ay qoraxda ku dhacdo qoraxda qowga ay qabato ma dhaqaaqayno mina ma aadayno ay dhihi jireen nabigu laakiin qoraxdan soo bixin buu ka dhaqaaqay oo uu ka dhammaaday musdalifo fadafaca nabigu waa dhaqaaqo mashcaraan buu ka dhaqaaqay qabla an tadluca ashamsu khilaafan liquraysh wa ardafa alfadal bal ha inoo joogo